alxamdu lilaahi wkafaa wsalaat wsalaamu cla cibaadihi aladiina istafaa uma ama bacd allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wasidna cilma walxamdu lilaahi cala kulli xaal waxaynu ka bilaabaynaa aayadda qolyoayoaarta suurat nisa waxaa aayaadka ilaahay subxaanah wuxuu ka digayaa dad kuwa u liita in gacal iyo garab iyo gaashaan laga dayo dad kuwa u liito ah laba qolo oo qolana gaalnimada caddaysatay yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiin qolna gaalnimada ay qarsanayso oo munaafiqiintiiah taa macnaheedu waxa weeye qofka marka la eego waqti ah, xaadirkiisa iyo mustaqbalkiisa adduun iyo aakhiraba in fara badan buu saamayn ku leeyahay qofka saaxiibkiisu laa tas'al can ilmari wasal can qariinihi fa ina alqariina bilqariini yaqtadi waxa uu leeyahay ha weydiinin qofka isaga waxba ha waraysanina saaxiibkii warayso saaxiibkii warayso markaa saaxiibkii fa ina alqariina bilqariini yaktati qofku saaxiibkiisa kalu ku daydaa marka saameyn weyn buu saaxiibka ku leeyahy lidaalik nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku inuu diinta saaxiibkii haysto marka iska fiiriyo qofku ciduu la saaxiibaya in badan baa ilaahay uu ka digaya suxbat alashraar markaasuu farayaa suxbat alakhyaar qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyow laa tattakhidu lkaafiriin gaalada ha ka dhiganina awliyaa kuwa xigta iyo saaxiibba idiin noqda min duuni lmu'miniin mu'miniinta la'aantood min duuni muwaalaati lmu'miniin idinkoon mu'miniinta weli ka dhiganayn aturiiduuna ma waxaad doonaysaan buu ilahaa isagoo mu'miniinta la hadlaya an tajcaluu lilaahi calaykum inaa ilaahay u yeeshaan dushiinna suldaanan mubiinan xujo cad oo idinku ciqaabo ina almunaafiqiina dadka gaalnimo caloolada qabee gaalnimada qarsanaya munaafiqa loo yaqaana fi darki alasfal dabaqadda u hoosaysay ku jiraan oo mina naare naaraha ilaahay ka mid ah walan tajida heli maysid lahum nasiira iyaga cid u hiilisa heli maysid halkaa ilahay u dhigay uga gurmata ila aladiina aamanuu dadka ila aladiina taabuu kuwa towbad keenay mooyaane wa aslaxuu wanaajiya waxay kharribeen waactasamuu billaah ilaahay qabsaday ee ilaahay irkaday wa akhlasuu diinahum lilaah diintoodii ilaahay saaf uga dhigay ee kolkii hore isku khaldeen fa ulaa'ika kuwa sifooyinkaa leh maca almu'miniin mu'miniintay la jiraan wa sawfa hadhow baa yu'ti allaahu almu'miniin mu'miniinta ilaahay uu siin doona ajran cadiima abaalmarin weyn ilahay wuxuuhi isagoo inaba hadlaya maa yafcalu allah ilaahay muxuu ku falayaa bicadaabikum cadaabkiinna muxuu ilaahay ka helayaa in shakartum haddaad mahadnaqdaanoo wa aamantum ilaahay rumaysaan wa kaana allaahu rabbi wuxuu ahaaday shaakiran kii mahadiya cidda wanaag la timaada caliiman ee u ogsoon sidaasaa ilaahay uu noola hadlaya qur-aanka kariimkaah wax walba waxa uu dheeryahay sida tooska ahee addoommaha ilaahay boqorka ahaa ee maliga ahaa alcaliimu alkhabiir baa si toosa ah addoonkii ula hadlaya cidda warka ugu wanaagsan iyo wehelka u wanaagsan iyo sheekada u wanaagsan doonaysaa qur-aankunbay ariyaysa qur-aanku ahriyaya marka kaafulkhitaab iyo xarfu nidaa intaasoo aad arkaysaa innaga ayaa ilaahay maruu inoo yeedhaya mar toos buu inoola hadlaya mar wuu inoo digaya mar wuu inoo bushaaraynaya marka qofka qur-aanka akhriyaya ee u soo jeeda ee dhuganaya ee dhagaysanaya waxa uu ku noolyahay fii calami rawxaaniyaat ruuxdiisu way nooshahay oo sahaybay bay helaysaa oo wax nuuro iftiimiye helaysa ilaahay baa dadkii muminiinta u yeedho wuxuu yidhi laa tattakhiduu lkaafiriina min duuni lmu'miniin ha isdhaafsanina arrimaha ra'san cala alcaqid ha dabarogina madaxa minjaha u rogina macnaheedu waxa weeyaan muwaalaadka iyo xidhiidhka iyo gacaltooyada iyo kalgacalka iyo hiilimaadka intaba waxaa leh dadka muslimiintaa isku leh oo xaqa isku leeyin weeye haddaba arrimaha xuquuqdaad qofka muslimka ahi uu idinku leeyahay ku gaalaha siinina hadday taasi dhacdo ilaahay wuxuu idiin helayaa daliil uu idinku ciqaabo aturiiduuna an tajcaluu lilaahi calaykum sulaanan mubiinan sulaanan mubiinan daliil cad oo ilaahay idinku ciqaabaabuu markaa idiin hayaa oo laydinkaga garhelayo ilaahay daliiluu idinkaga garhelayo idinku ciqaabayo ku fashilmaysaan weeye taas muwaalaat lkaafir wa mucaadaat lmu'min waa war cad weeye arrintan markaad aayaadka u fiirsato suuradahan aynu marayno inaan gaal weli laga dhiganin islaamna dhexdiisa aan dabka dhex xurin digniinta ilahay uu ka digaya aad bay u badantay haddaad u fiirsatay ilaahay baa dadkan yaqaano wuxuu ogsoon yahay cudurkani inuu ku dhacayo dadka muslimiinta ah nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo inala hadlaya wuxuu uhi latatabicunna sanana aladiina min qablik shibran bishibrin wadiraacan bidiraac wbaac bibaac xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh wallaahi buuhi inaydin nimankaa gaalada ee ahlu kitaabka la ydhaahdo inaydin raad guri taakaday qaadaan baydin qaaday dhudhunka ay qaadaan baydin dhudhumin tallaabada ay qaadaan ilaa hadday galaan bahashana faryaadinlayda la ydhaahdo godkeedu si cidhiidh u yahay meel yaroo luuqanuyo kaa haddii ay galaanna waydinka dabageli marka asxaabtu way yaabeenoo waxay dhahan alyahuuda wanasaara ma waxaad u jeedaa yahuud iyo kiristanka markaasuu yidhi hadaa waayo kuwa daba raqlaynaysaana lagu dubalugi doonaa waa kuwaa wa sadaqa allahu warasuulu ilaahay rasuulkiisu run bay sheegeene bal caalamulislaami saa u maanta siyaasadooda iyo dhaqaalahooda iyo dhaqankooda iyo dharxirashadii dhallinyaradooda maansalugalaydiiba ka dabagelaya maansanugalaydii adiga dhallinyaradoodii baad arkaysaa oo dhan xiiran oo surwaalka dabago'an oo mid isku dhajiyey oo sidii waxwaalan faydfaytay dumarkoodii baad arkaysa madaxdoodii baad arkaysa oo haddii aanu isgaanfoodhi oo dhan oonu isku nabin la yidhaahdo tayga waxaa la ydhaha karooskii buu matelayahay haddaanu isku nabin waxbaba kama ansixinba xafladina kama ansixin xafiisna kama ansixin xataa low dahaluu juxra dabbin la dahaltumuuh ilaa dharxidhashadii ilaa dhaqankii waayo asalkeedaba qofka aad jeceshay baad dharkiisana xidhataa isagana ku dayataa sidiisana iska dhigtaa oo isqaadqaadkiisa aad marka ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana ummaddan uu digayaa waa dignin cajiiba ah. marka cudurka noocaasi waa cudur ku dhacaya dadka muslimiinta ah oo cidduu ilaahay ka nabadgeliya mooyaane gaalku dayashadii iyo jacaylkii iyo uheelintii iyo kaagdhowaanshihii iyo ubasaasidii baryahan irhaabkii waxaa maraykanku ula dagaalamayba waxay idhaahdeen markii hawlahani ay soo kordheen laba kun oo qof buu basaasiin u qoray bay idhahdeen boqol oo qof baa soomaali noqday oo xagganu lagu soo shahaynaya qaarkood baa b h d holdar ah oo shahaadada u sarraysee b h d-du markii layidhi dee waddankiinna iska tago wuxuun soo nuunuule oo wuxuun soo sheegsheeg dee laba dollarna waad qaadanaysa ayuu idhi dee shaqooyin kale baan iska dhigabaa mar haddaan afkiina aqaana inta marka almuhim dee waa muwaalaadkay ka midtah muwaalaatulkaafir inaad adigoo muslim sheeganayo shahaadanaya dadkaagii basaas ka dhex noqoto tacliintaadii diintaadii waxaagii o tuurto almuhim saasaa ilaahay uga digay subxaana had iyo jeer qofku marka uu cudurkan qaado isagoo ashahaadanaya oo haddana xaqii uu qofka muslimkaa uu lahaayee wilaayadii iyo gacaltooyadii iyo xigtanimadii uu siiyo gaal uu ku munaafiqoobaya saa darteed baa ilaahay munaafiqa iyo mar walba gaalka labadaasuu isku lifaaqaya markuu ka dega muwaalaadkiisa uu inooga digo ayuu markiiba ku xigsiinaya munaafiq lanna cudurka noocana qofka qaadaybaa dee munaafiqa ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar walan tajida lahum nasiira munaafiqiintu waxa ay ku jiraan fi dark alsfal waa dabaqada uhaysa dabaqaad bay leedahay waxay leedahay nacuudu billaahi min annaar ilahay naartaynu ka magangalnay linnaari darakaat kama ana liljannati abaqaat kama ana liljannati darajaat jannaduna waxay leedahay derajooyin naartuna waxay leedahay darakaat oo iyada dabaqadaheedu waa heerar ololku uu isweydaaranayo ololka qaybta kore ka yimaada iyo ololka qaybta hoose ka yimaadaa isweydaaranaya marka dabcan meesha ugu sii hoosaysaa way ugu dheecaan badantay oo ugu ur badantay oo ugu kulayl badantay waxa ku shubmaya halkaasaa ilaahay munaafiqa u gelinaya aarka soociya iyo aarka aamusan ka aamusan baa wax dila jaraafiimta ama bakteriyada taa muuqata waa la iska arkaya noocay taa la garanaya la dawaynaya suntii baa lagu buufinaya laakiin ta qarsoone weli mijharkay ama microscopkii lagu eegaya aan lagu helin ayaa wax dilaysa marka munaafiqii waa nooca ah. waa maskaa dhex dadka muslimiinta ah ee qaniyada iyo sunta ku wada un iyagoon iskaba ogayn iska arkayay afaaci masmuuma filmuslimiin marka saa darteed baa cidhib xumadiisa iyo foolxumadiisa iyo khatartiisoo badan daraaddeed ayuu ilaahay aada ugu adkeeyey naarta fi darki lasfali min annaar ciqaabtii la marinayay qofka gaalkaa de way caddahay oo waa loo daliil heli karayaa de gaalnimada caddaystay laakiin kani ashahaadu kaala hor marka la doono xeer ciqaabeed in la mariyo ama tallaabo laga qaado waa kana shahaatee ku celceliyo walana raaciyo dee waaba la yska daynaya marka halkaas khatartiisaasoo badan daraaddeed baa ilahay halkaa u mariya sidaa darteed ayaa irtidaadka noocana qofka intuu islaam noqdo gaalooba diintii ka baxa munaafiq noqda towbadiisu waa towbad aan la mid ahayn ta gaalka caadiga ah ee ka adag towbadiisa shuruudo badan baa ku xidhan qofku hadduu murtad noqdo islaamkii ka noqdou munaafiq noqdo towbadiisu shuruudo adag bay leedahay bal inta shardiya lagu xidhaa ila aladiina taabuu wa aslaxuu waictasamuu billaah wa akhlasuu diinahum afartaa arrimood marka lagu xidhayba haddana la yidhi mu'miniinta ayuu ka mid yahay lama odhane fa ulaa'ika maca almu'miniin mu'miniintu dee wehelinaya haddana mu'miniinta macooduu yahay waad dareemi karaysaa mu'miniintu ku tirsan yahay fa ulaaika midalmu'miniin iyo fa ulaaika maca almu'miniin way wehelinayaan iyo waa ka way sii kala xeel dheeryihin marka halkan waa ka baa laydhao dee waan qofkii muminkaa nifaaq soo marin dee gaari maayo derajo gaari maayo marka horayse taabu aynu ka toobadkeenaa waxa wa aslaxuu waa inay wanaajiyaan waxbay khariideene moogta munaafiqa mushkiladaha u khatar badan ee halkan ku gaaray waxa weeye asbaxa namuudajan sayi'an wuxuu noqday tusaale xun kolkuu qofku diintii galo ee uu diinla'aan u ee gaalnimo u baxo ee mujaamaladaa iyo munaafaqadaa iyo warwareeggaa uu bilaabo tusaale buu ku yahay dadka muslimiinta ah. oo diinta islaamku diin lagu sugnaan karo oo aan wanaagsanayn inay tahay buu tusaale ku yahay waa tusaale xun kharibay dad badan oo islaami lahaa oo islaamka jeclaa ayuu ka aafaynayaa oo ka ibtilaynayaa marka ifsaadkaa iyo dhulbi'isnimadaa uu sameeyey daraaddeed baa ilahay uhi aslaxuu wixii ay kharibeen waa inay wanaajiyaan wactasamuu billaah gaal bay kolkii hore qabsadeen ictasamuu bilkaafir laakiin iminka wactasamuu billaah waa inay ilaahay irkadaan ilaahay waa inay u ciirsadaan waa inay isaga magan galaan waa inay ku tiirsadaan kolkii hore munaafaqad macnaha wuxuu ahaa wax isku dhex jira shahaadadiisuye iminka wa akhlasuu diinahum lillaah diintoodii waa inay ilaahay u saafi yeelaan ikhlaaskaasaa kolkii hore ka tegay munaafiq ikhlaaskiina waa inuu soo celiya intaa markuu isku daro afartaa shardi wa ulaaika maca almuminiin laakiin dadka gaaladaa ilaahay dee towbadunbuu ku xidhay wa sawfa yuuti illaahu lmuminiina ajran cadiima isagoo ilaahay ummaddan la hadlaya wuxu uhi maa yafcalu allahu in shakartum wa aamantum waa su'aal bal waa laydin muxuu addoonkaagan yar ee daciifka ah, ee miskiinka ah, ee ifka ku nool cadaabkiinnu muxuu ilaahay ku falayaa muxuu cadaabkiinu ilaahay u taraya macnaheedu halkaa waxa weye ilaahay addoommaha wuxuu la doonayaa inay badbaadaan ee inay halaagsamaan ilaahay lama jecla addoommaha awooddiisa kuma tijaabinayo inuu ka aargoodsado ma doonayo oo taa kuma riixayo laakiin badbaad uu la doonayaae waxa halaagsamaya uun ciddii ilaahay diidda ku gacan lidalik buu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam kullukum yadkhulu ljannata ila man adaa war dhammaantiin jannaa ku casuubanti kaadhkii ilaahay waa wada qaadan karta ilaa mid diida mooyaane oo idhahda anugu jannada ma doonaya dee markaasay asxaabtu idhaahdeen waman ya'ba aljannata yaa rasuula allah war rasuul allah ka janno diidayaa muxuu yahay dee qofka aniga ee adeecaa jannuu gelayaa buuhi kay diiday igu gacan saydhaa dee wuu diiday jannadii taasuu nebigu salaatu wasalaam maa yafcalu allahu bicadaabikum cadaabka waxa kaa xiga in shakartum wa aamantum in shakartum wa aamantum inaad ilaahayna rumayso kuna mahadnaqdo rumaynta iyo islaamnimada iyo camalka saalixa iyo diinta aad heshay intaasiba waa nicmee inaad nicmadaana xaqiijisay alxamdu lilaah aad ku adeegtood mitid wa kaana allahu shaakiran caliimaa towbadda addoonkuu nebigu tusaale ka bixinaya calayhi salaatu wasalaam sida ilaahay ugu farxayo qof gaadiidkiisuu meel cidla ah kaga lumo qarfo ah oo isagoo yaabsan oo tacbaanay oo geed jiifsaday un gaadiidkii uu waaye sahaydoo ay ka saarayd oo dul taagan unu arko loo soo kaxeeyey oo ilaahay u soo dhoweeyey agtiisa taaganun dabeetana ku soo booday oo idhi ilaahayow addoonkaygii waatay tay aniguna ilaahagii baan ahay min shiddati alfarax farxaddii daraaddeed buu gefay gaalow ismuu lahayn oo muu badrheedhine waa gef carabkiisiibaa sidaa u degdegay qofkaasi sida uugu farxo gaadiidkiisaa uu waayay si ka badan buu ilaahay ugu farxaa addoonku marka u toobadkeeno laa yuxib ullaahu ilaahay ma jecla aljahra bisuu waxa xun kor loo qaado min alqowli hadalka ah hadalka xun kor loo qaado ilaahay ma jecla ilaa man dulima qofka lagu gardarooday mooyaane wa kaana allaahu samiican caliima ilaahay baa wax walba maqlayo wax walba ogsoon in tubduu khayran haddaa khayr muujisaan aw tukhfuuhu ama qarisaan aw tacfuu can suu'in ama xumaan iska dhaaftaan fa inna allaha kaana ilaahay wuxuu ahaaday cafuwan kii dhaafa gefka iyo dembiga qadiiroo kii awooduu itaal itaaldarra kuma kalifaysa cafiska eh isagoo awood le buu nasku halkan wuxuu ina barayaa addoommuhu waxyaabaha ay xidhiidhkooda wanaajin kara waxaa ka mid a ah cafiska iyo dulqaadka iyo saamaxaadda cadaaladda in la ilaaliyo dulmiga laga fogaado iyo cafiska iyo musaamaxadana in lagu kabo intaasaa wada socodka bulshada ilaalinaysa xataa gaalka laftiisa ilaa uu quus noqonaya marar badan ayay tahay in lala saayiro oo macaanka qofka muslimka ah uu leeyahay iyo soo dhowayntiisa iyo saamaxaadiisa iyo la dhaqanka wanaagsan loo muujiyo wahada maliyun bisiirati rasuuli laahi alayhi wasalam sidaa darteed baa rasuulka aad ku arkaysa nin oo soo gabbaday oo nebiga isiri ikhtiyaaloo dil hoose ku samee ayuu qabanaya waar maxaad u socotay waxay waxaasaan u socda u ismakeekeeya wamaa soconayso kumaa soo talagelin inaad idiisho seeftan sunaysan sooguma talagelin aad igu disho marka dambe haa haddaba iska tag dabeedna markaasuu dibu noqonay qaarkood buu siiyey oo xoola ugu daray macnaha wuxuu doonayaa wax ka dheer buu rasuulku rabaa sala allahu calayhi wasalam ixsaankaa iyo samafalkaasi markaasuu keenay inuu soo islaamo lianna alxura yustacbadu bilixsaan markaa rabbi halkan wuxuu ilaahay ma jeclo hadalka xunin kor loo qaado qofka la dulmiyo mooyaane macnaha wixii hadalehe xun kor ha u qaadin ama iska cafi ama ha noqdo wax asturan hadalka xun hadal xun kor loo qaada ilaahay ma ogola laa yuxibu allaahu ljahra bisuui min alqowl asuu xumaanta jahriguna waa koruqaadka qowlna waa hadalki hadalka xun in kor loo qaado oo qofkuu noqdo qof carab dheer oo af xun oo dicaayad badan oo wax ka saydhsaydmayaan oo cambaarayn badan maya taas waxa wey akhlaaqda xun qofku waxa uu sheegi karaa hadal cid uu ka sheegi karaa wax uu cid ku odhan karaa cid xumaan kaga caban karaa marka la dulmiyo marka la dulmiyo waa loo ogol yahay inuu cidi xumaan ay samaysay cabiro oo kor u qaado walaman intashara bacda ulmi fa ulaa'ika maa calayhi min sabiil qofka aargoosta intii la dulmiyey kadib dembi ma haystaba ilaawi xadiidkii abi hureyra uu warinayay waxa uu tilmaamaya almustabaani maa qaala fa cala albaadi'i minhuma maa lam yactadi lmadluum haddii laba qof iscaayaan mid baa caayay mid kaloo caayo caayo kii kalena wuu jawaabay dembiga labadaa ka dhacay waxa uu saaran yahay kii cayda bilaabay haddaanu kan jawaabayay ka badinin sidaas sidaa markaa xadiidkaana nebigu ku yidhi salaatu wasalaam marka waa la ogolyahay haddii dee ay ka fursan weydo in hadal cambaarayn noqon kara qofku uu kaga cawdo kii ku sameeyey maalan haddii garsoorka la tago kale garsoorka oo qofkani kii kale uu ka cabanayo dee wixii xumaanuu sameeyey wuu sheegi karaa waana hadal kor loo qaado la wada maqlayo laakiin de waa madluum oo daalimkiibuu ka cabanaya waxyaabihii garsoorka dee looga xaqaadi lahaa buu sheegaya waxaasuu sameeyey waxaasuugu yidhi waxaasuugu yidhi waxaasuugu yidhi nabigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ah, layu lwaajidi dulmun yuxilu cirdahu wa cuquubatah qofkiioo dadka xoolahooda intay xoola ku yeeshaan siin karayo gashi bixi karaya hadduu dadka meermeeriyo waa gardaro yuxilu cirdahu wa cuquubatah in e, la ciqaabo iyo in sharaftiisa meel laga dhaco la caayo dee intaba way xalaalaynaysa ile isagaa ku adkaystae isagoo cirdigiisi iyo sharaftiisii beri karaya hadduu ku adkaystay waxaan mararka qaarkood baabuu xal ka dhigaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka oo wax laga sheego kolkuu isagu xumaanta ka siqsiqi waayo alxaafid albazaar abubakar albazaar ayaa warinaya min xadiidi abi hurayra ninbaa nebiga usoo cawday calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay jaar baan leeyahay dhiba ninkaa xal waa loo waayayo naftu isugu keen keenay kolkaa nebigu wuxuu idhi akhrij mataacaka fadachu cala ariiq alaabtaada intood wiciyada gurta halka banaanka dhig intaasuu sheegay bal wax ka soo bixi doonaano xal ku jiraay alaabtiisii ninkii bannaanku dhigay dadka wadada maraya ayuumuu mid waliba idhaahdaa maxaa dhacay miyaad guuraysay maanta armee mid jaarkaan ka fadhii waaye ar allaha nacdale kaa kumasdaafuriyey muxuu ahaa mid waliba idhaah mid waliba wuxuu idhaahdaa allahumma akhzih allaahumma alcanh ilaahay uu kaan ku dhibay nacdan kiina wuu dhegaysanayaa daaqadu ka maqlayaisna markii dambe uhi wareedheh dee waxaanoo muslinahooy nacdalaya ma xamili karee dib kuugu noqon maayo alaabta iska soo xarayso <laughs> xal buu ka dhigay macnaha wuxuu eh, mujtamiciibuu ayuu eh, ka dhigay kuwii ciqaabta ciqaabayay isaga marka taasoo kale qofka madluumka ah dee haddii uu wax sheego oo ciddii dulmida uu wax ka sheego taasoo kale waa wax loo banneeyey hadda iyadoo cafisku uu fiican yahay labadiibaa ilahay u isdaba dhigay madluumku daalimka inuu ka xaq qaataa wax u bannaan weeye laakiin cafiskaa fiicanoo waata ilahay uu ku xigsiiya aayadda ahlaaqda wanaagsan baa markaa nasku ina faraya in tubduu khayran aw tukhfuuhu aw tacfuu can suuin intaasaa ilahay u israaciyey haddaa khayr muujisaan ama qarisaan ama xumaan cafidaan fa ina allaha kaana cafuwan qadiira alaa tuxibuuna an allahu lakum war miid aan jeclayn ilaahay idiin dhaafo oo u idinka cafiyo dembiga dadka iska dhaafo iska cafiya laakiin qofku markuu taasi u suuroobi weydo wuu caban karaa in aladiina yakfuruuna billahi wa rasulih ina aladiina kuwa buu ilahay yidhi yakfuruuna billaahi ilaahay ka gaaloobaya wa rusulihi rusushiisa ka gaaloobaya wa yuriiduuna doonaya an yufariquu inay kala geeyaan kala kaxeeyaan bayna allahi wa rusulih ilahay iyo rusushiisa wayaquuluuna odhanaya nu'minu waxaanu rumayn doonaa bibacdin barhkood rususha barhkood wanakfuru bibacd barh kalena waanu ka gaaloobi doonaa wayuriiduuna doonaya an yattakhiduu inay ka samaystaan bayna daalika labadaa dhexdooda gaalnimo iyo islaamnimo dhexdooda sabiilan wadda inay ka samaystaan kuwa doonaya cudurkaa kuwa qaaday ulaaika kuwaasi hum lkaafiruuna xaqa iyagaa gaalo dhaba ah waactadnaa lilkaafiriina gaaladana waxaan u diyaarinay cadaaban muhiina cadaab duleeya wladiina aamanuu billaahi wa rasuulih ilaahay iyo rusushiisa dadka rumeeyey walam yufariquu aan kala kaxaynin aan kala qaadin bayna axadin minhum rusushaa qaar ka mida ah, ama rususha aan kala saarin ee wada rumeeyey ulaa'ika kuwa sawfa hadhow yutiihim ujuurahum sawfa yutiihim hadhow buu siin doonaa ilaahay ujuurahum abaalkooda wa kaana allaahu gafuuran raxiima ilaahaybaa dembiga dhaafo naxariis waxaa halkan ilaahay uu saxayaa oo dee walba aad arkaysaa qadiyadda asalka inoo ahi waa iimaanka raasikha ah waa iimaanka miyirka qaba waa iimaanka aan naaqiska ahayne wanaagsane dhammayska tiran iimaanka liitee dadku ay iska sheeganayaan een iimaan ahaynba ilaahay uu ka digaya aayaadku waxay kusoo degayeen nimankii yuhuuddi iyo nasaaradii nebi maxamed la joogay calayhi salaatu wasalaam madiina iyo eeryadaa uu ku noolaa ayaa marar fara badan waxay nebigii asxaabta kala murmayeen ilaa berigii u dambeeyuu nebigu dhimanayay wufuudda u imanaysa qaarkood waxay kala doodayaan adugu iska haysa kitaabkaaga rasuulkaagaana iska ahaw dee cidle ma fadhine annagu diin baanu leenahaye diintayadii rasuulkayagii baanu dee iska haysan doona maxaynu isleenahay markaasay ku adkaysanayeen ilaa wafdigii reer najraan ee yamanta ka yimi sannadii sagaalaad ama tobnaad nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ee la dooday ee soo kaxaystay qaar madaxu ah iyo qaar suufiyaalaha iyo qaar wadaada ah iyo qaar afhayeenu ah soo kaxaysta lixdameeyada aha aynu suuratu alicimraan qisadooda ku soo marnay taasay ka doodayeen siduu nebigu ugu waday markii uu doodii ku xidhxidhay ee uu ku aamusiiyey waa kuwuu yidhi may aduguna taad haysa annaguna taayadaannu haysanayna laakiin waxaanu ku qanacsannahay inaad cadaalad leedahay oo si wanaagsan dadkaada u kala xukumaysa nin garsoore ah unna raaci oo amiina kii abi raaciye rasuulku sala allahu caleyhi wasalam almuhim aayaad kuwaasay ku soo degeen laakiin cudurka noocana cidda qaaday had walba diinteedii ay noqotay taa malluuqana isku jirka ee kufriyayna iyo xaq iyo baatil labadaa waxaa kuwa isdhex wada inaanu iimaankoodu iimaan ahayn baa uu tilmaamaya rabbuna subxaana waxaa kaloo uu xusayaa ilaahay iyo rusushiisa iyo kutubtiisa inaan la kala saari karayn lama kala saari karayn lidalik baa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa caddaynaya ayaa waxa uu lahaa ciise bnu maryam aniga ayaa ugu dhow buu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ciisa ka ugu dhowi waa aniga sa aynu qisada xagga dambe ku arki doonno manaa rasuul nooma dhexaynin kitaabkaygu kitaabkiisii waa rumaynayaa waa waafaqsan yahay marka ciise cidda ugu awlaysanee ugu dhowi waa aniga in aladiina yakfuruuna billahi wa rusulihi wa yuriiduuna an yufariquu bayna allahi wa rasulih inay kala saaraan wayaquuluuna numinu bibacdin wanakfuru bibacdin badhna waanu rumayn badhna waanu ka gaaloobay saasay leeyiin wayuriiduuna an bayna dalika sabiila labadaa dhexdooday doonayaan inay waddo ka samaystaan macnaha waxay isku dayayaan ah, gaalnimo iyo islaamnimo dhexdooda inay wax ka samaystaan iyagoo markaa aaminsan inay wax rumaysan yihiin ulaaika humlkaafiruuna xaqa marka arintani may ka tanaasulindaaga yahuudda iyo nasaaradu ilaa yowmina haada tii unbay aaminsan yihiin ilaa yowmina qolana kitaabka iyagu waa towraad bay leeyihin tilmuudkaas muusena waa rasuulka iyaga kuwan kalena baybalkuna waa kitaabka iyaga ciisena waa waxa weeyaan bay leeyihin iyagu ilaah baabay ku sheegeen dadka muminiintaah ee iimaanka wanaagsan lihina waxa weeye wladiina aamanuu biاllahi warusulihi walam yufariquu bayna axadi minhum ulaaika sawfa yutiihim ujuurahum wakaana allahu afuura raxiima yasaluka waxay ku weydiinayaa nebi maxamed yasaluka ahlulkitaab ahlukitaabku waxay ku weydiinayaan kaa codsanaya an tunazila calayhim inaad ku soo dejiso kitaaban min asamaa kitaab inaad xagga kore kaga soo dejiso faqad sa'aluu waxay weydiiyeen muusaa nebi muuse akbara min daalik codsigaa mid kaba sii dembi weyn fa qaaluu waxay idhaahdeen arina allaha jahratan ilaahayna tusi cayaanan ilaahayna tusi oo aannu indhaha saarno fa akhadatum waxa qabatoo ku habsatoo ku dhacday ashaaciqa qaylo ashaaciqa ah, shay hanqadhahoo wadnaha wada gooyay bidulmihim gardaradooda daraadii uma intaa kadib ittakhaduu lcijla dibigii bay samaysteen min bacdi maa jaa'athum lbayinaat mucjisooyinkii cadcadaa intii ay u yimaadeen kadib fa cafawnaa can daalika gaalnimadaa waanu ka cafinay haddana wa موسى muusa nebi muuse waxaanu siinay sulaanan mubiinan xujacad macnaha waxa weeyaan ushii cajiibka warafacnaa waxaanu kor yeelnay aduura buurtii fowqahum dushoodaanu yeelnay warafacnaa fowqahum uduur buurtii baan soo gooyayba ilahay udho la duldhigay bimiiaaqihim ballantii ay ilaahay la galeen sababteeda ballantaasoo ay diideen si ay u fuliyaan baa buur la duldhigay waqulnaa allahum waxaanu ku nidhi udkhulu lbaaba sujada albaabka ka gala idinkoo sujuudsan bayt lmuqadas waqulnaa allahum waxaanu ku sabtida ha ku xadgudbina waxyaabahaasaa la amray wa akhadnaa minhum waxaanu ka qaadnay miihaaqan haliidoo ballan aad iyo aad marka waxaynu arkaynaa aayaadka kolka aad usii fiirsatay ad u dhabogasho fadaa'ixa alyahuudi waanasaara nimanka yahuudiya nasaarada in suuradahan dhaadheeroo dhami ay aad iyo aad ugu nuuxnuuxsanayaan ayaad u arkaysa waa cudur ummadahaasi qaaday oo ku dhacay waa oo ilaahay ummaddan uuga digayo kolka aad naska u fiirsato waxaad arkaysaa dhaqankoodu inuu ahaa wase aayaadkuba ay xusayaana samicnaa wa casaynaa halka mu'miniinta uu dhaqankoodu ka ahaa samicnaa wa dacnaa ilaahay kuwaana wuxuu ku eedeeyey yuhuudiya nasaarada inay odhan jireen samicnaa wa casaynaa muminiintana wuxuu ku ammaanay samicnaa wa aacnaa qufraanaka rabbana wa ilayka almasiir labada arrimood waxay ka turjumayaan inay muminiintuna ogol yihiin asxaabtii nabigu ridwaanullaahi calayhim hormuudka ka ahaayna ay ogol yihiin cubuudiyadii loo abuuray addoonnimadii kuwana aanay ogolayn aanay ogolayn iblis baa farurxidho horkacaya marka ahlulkitaabku saasay odhanayaan oo saasay odhanayaan oo saasay odhanayaan waa arrimaha laga lagaga dayan karinee aad iyo aad looga feejignaanayo waxay ku weydiinayaan inaad kitaab xagga sare ka keento macnaha arrimaha noocan oo kale ah waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo muran adag ay kala hor imanayaan halkii ay isdhiibi lahayen oo hoggaansami lahayen maadaama kutubtooda wixii ay sheegaysoo dhan ay arkeen oo nebiga ay ka arkeen calayhi salaatu wasalaam meeraysi baa la ydhaahdaa lafiyadowraan kolba jiiro dheer ay ka soo warwareegayaan waxa ay sugayaan kitaaban min asamaa wa qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yabuucan aayaadkaa marka aad sii wado waa codsigii ay mushrikiintu weydiinayaan rasuulka sal allahu aleh waslm aad kaa keento aad ka keentood kitaab xagga sare ka soo dejita kitaaban naqrow ma rumaysanayno bal yuriidu kullu mri'in minhum an yu'taa suxufan munashara macnaha waa cadamu daaca iyagoo aan islaamin iyagoo aan hogaansamayn iyagoo aan qancaynin nabi muuse waxay weydiiyeen wax ka weyn qisadu marar badan bay inagu soo noqnoqotay suuratulbaqarana waa ku soo marnay waxay idhahdeen nabi muuse na tusi ilaahay na tusi bay idhahdeen waa laydiin waxyooday oo towraad baa laygu soo dejiyo ilaahay diintaasuu idin siiyo balkaale ee cudur daartoo qoladii nuqabada ahaa duurusiinaa la geeyey halka ilaahay uga hogaansami lahaayeen ay cudurdaaran lahaayeen ay sujuudi lahaayeen bay dhahdeen arina allaha jahra ilaahay aan aragu nataabsii nataabsiyadu shuuciyadoo qurad kuma gooni ahaye dhaqanka yuhuudanah waa ka mid saaciqadaasi waxa ay noqonaysaa qayle iyo gariir labadaasaa ilaahay isugu daray waid qultum yaa muusa lanumina laka xataa nara allaha jahra fa ahadatkum saaciqatu wa antum tanduruun idinkoo eegaya oo had iyo jeer gariirka iyo iyo codku dee waxaan qarxo oo badan gilgilna waa leeyahay codna wuu leeyahay marka labadaasaa la isugu daray dhulkiina lala gilgilay wadnuhuna wada go qayladii siidhigii ilaahay baa lagu afuufay halkaasay ku wada dhinteen intaa kadib markuu nebi muuse u dooday ilaahay uu baryey ayaa la soo nooleeyey uma ittakhaduu lcijla min bacdi maa jaa'atum lbayinaat haddana dibigiibay dul fadhiisteen haddana ilaahay waxau ihi facafawnaa can dalik marka ilaahay albaabkiisu marar badan buu u furaye laakiin waxay ahaayeen kuwo xumaanta ku noqnoqonayay nabi muuse suldaan mubiina baa ilaahay uu siiyey xujo cad waxa weeyaan ummadaasi waxay ku qanci lahayd waa la siiyey waa nebi muuse ushii weyneydee la siiyey tiina kumay qanan markii ayse soo taageena canaadkoodu batayna buurtii duurusiina ilaahay uu soo jaray kolkaasuu dushooda keenay bimiiaaqi qaladii ay ka baxeen daraaddeed buurtaasaa la dul keenay qasab bay ku sujuudeen amar baa ilaahay uu siiyo waxau ihi udkhulu lbaaba sujadan albaabka ka gala idinkoo sujuudsan sujuuddaasi waa sujuudulnxinaa suurat lbaqara ku soo marayna inay madaxa foororiyaan oo iyagoo ilaahay madaxa u foororiya ila madaxoo la foororiyaan waa qayb sujuudda ka mid ah sujuudlinxinaa iyagoo madaxa furanaya inay galaan ila haddii qofku hadduu fooda dhulka ku hayo ma socon karo marka gelitaan maca kol haddii layidhi iyagoo ilaahay uu sujuudaya madaxa fooranaya ah, lidaalik bay mamnuuc tahay qof bani aadam oo bashara in loo foorariyo madaxa oo tan aad arkaysa had jeer waa dhaqanka ummadaha kufaarta ayay ka mid tahay qofkiioo markuu mid kale salaamayo u foorarsanaya oo salaam madaxa usii foorarinaya nooc sujuuda wey marka saasaa ilaahay uu ku addoonsaday fabadala aladiina dalamuu qawlan hayra aladii qiila lahum hadalkii la faray midaan ahayn bay ku bedeleen nebiguna wuxuu ku raaciyo kale ficilkii la faray midaan ahaynna inay doorsadeen oo ay bedel qaateen fadakhaluu albaab yazxafuuna calaa astaahihim wayaquuluuna xabbatun fi shacriha dabaday ku siqayaan iyagoo saa dabada ugu siqayay galeen iska jeesjeesaya wala xabatun fii shacriha waa sia xadiidka rasuulka uu fasiraya sala allahu calayhi wasalam waxaanu doonaynaa xabad shaciirahoo galkeedii ku jirta waa sidii ay u yidhaahdeenuun la nasbira calaa acaamin waaxid nebi muuse yidhahdee ilaahay noo weydiiy umbit lanaa mima tuubit lard suurat lbaqara aynu kusoo maray aayaadka mima tunbit lardu min baqliha waqifaaha wafuumiha wacadasiha wabasaliha qaala atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr shaciirtaasay ilaahay codsadeen raashinkii ilaahay uu soo diyaariyey ee jaahiska ahaa ee looga keenay jannadana iyo xaal hore marka ceebahoodii daacala'aanta iyo diinla'aanta tilmaamayba ilaahay uu ka waramay wa qulnaa lahum laa tacduu fi sabt taana way ku xadgudbeen wa akhadnaa minhu miihaaqan qaliila marka nimankan in farabadan farabadan fara badan baa qur-aanku fadeexadahooda uu ka waramaa si aanu uga waramin ama ummadaha kale had jeer ka sii xeel dheer weliba qur-aanka madaniga taa macnaheedu waxa weeye tashkhiis baa ilaahay uu ku samaynaya xaaladooda ayuu si wanaagsan u muujinaya qofka marka aad la socon kartaa waa markaad maahiyadiisa iyo xaqiiqadiisa aad taqaano qofkaa wejiga uu leeyahay ayaad kula soconaysa kolkaad ogsoon tahay waxa uu yahay laakiin kolkaaanad garanaynin qofka xaqiiqadiisa ninbaa kitaab wuxuu ka qoray xaqiiqat lyahuudi fi lqur'aan yuhuuddu xaqiiqada ay leedahay qur-aanku iyo siduu qur-aanku u qiimeeyey iyo siduu muuqaalkooda uu ka dhigay buu soo ururiyey qisaskooda iyo aayaadkan laftooda oo wax ka sheegaya markaase xaaladoodii tashkhiis iyo nataa'ijka iyo mustafaadaadka aayaadka marka macnaheedu waxa weeye inaanay weli xaaladani may hadhin lama odhan karo kuwii noocan ahaa waxaan kuwii wakhtiga nabiga joogay calayhi salaatu wasalaam dabeetana kuwaasi arrimahaasi ku hadheen kuwan imminka waa reer magaal xarfaan ahoo sidan hoosaan lama odhan karo liannahu kuwanuu qur ka warramayo waxay ahaayeen kuwii kasii horeeyey kuwa nabiga la joogay calayhi salaatu wasalaam kuwii kasii horreeyey aabbayaashoodba awowyaashood oo qaarkood boqolaal sano iyo kumayaal sano udhexeeyeen haddana si toosaa ilahay oo iyagii buu la hadlayaa leanna umay tanaasulin dhaqankii aabbayaashood bay wadaan way ku qanacsan yihiin afkaartoodii kuwan iminkana waa sidii uun kuwan iminka waxay dadka muslimkaa u laynayaan haykaladii iyo dhismayaashii iyo aragtiyihii iyo waxay aaminsanaayeen awowyaashoodii hore kuwii bay kusii adkaysanayaan oy leeyihin sidii hore waa inay u xiliba noqdaan marka ceebaha kuwaasee la'aan kuwanna way leeyiin haddaba intaasoo aafooyina markay galeenba ilaahay wuxuu ku abaalmariyeybu halka wuxuu mar walba nasku isbarbar wadaa ummadaha ilaahay uu duleeyey waxa uu ku duleeyey manaa wuxuu ku falay iyo waxay faleen labadaasaa la isbarbar dhigaya waxaaya waxaasay faleen markaasuu ilaahayna sidaa jawaabay alla wuxuu idhi fa naqdihim burintii ay jebiyeen miihaaqahum ballantooda ballantii ay ka baxeen sababteeda wa kufrihim biaayaati illaah iyo aayadihii ilaahay oo ay ka gaaloobeen sababteeda wa qatlihim alambiyaa ambiyadii ilaahay oo ay laayeen oo ay kurta ka gureen sababteeda biqayri xaqin gardarre ay ku dileen wa qowlihim hadalkoodii ay yidhaahdeen markii nebiyadu wacdiyeen quluubunaa qalbiga qalbigayagu waa nag wacdi ma muro hadalka ay yidhaahdeen bal dabaca allaahu calayha ilaahaybaa ku daboolay bikufrihim gaalnimadooda falaa yu'minuuna ilaa qaliilan in yar mooyaane rumayn maayaan wa bikufrihim gaalnimadoodii wa qowlihim odhaahdoodii calaa maryam maryama bintu cimraan ay yidhaahdeen buhtaanan cadiiman dembi weynay ku sheegeen beenabuurad weyn beenabuurad weyn oo yidhahdeen way wa qowlihim iyo hadalkoodii innaa qatalna almasiix ciisaanu dilnay ay yidhaahdeen masiix ayaanu dilnay ciise bna maryam ciisiina maryama aha rasuul allaahi ahaa ciisiina maryama rasuulka ilaahay baanu dilnay hadalka ay yidhaahdeenoo been ahaa wamaa qataluuhu manay dilin wamaa salabuuhu manay deldelin walaakin shubbiha lahum waa loo metelay cid kale loogu metelay intaasoo dhan ayaa ilaahay ku nacdalay marka lacanahum ullah ilaahay baa kada bikada wakada intaasoo arrimood baa ilahay uu ku nacdalay oo nacdashooda sababu ahay <clears throat> waay marka arrimaha aayaadka ilaahay uu ku xidhiidhiyey dee waad arki karaysaa ba'daas sababiyadahay waxay tilmaamaysaa waxaan oo dhami jaraa'im bay ahaayeen iyo dembiyaal ay galeen oo ay ka galeen ilaahay oo ay ka galeen rusushiis oo ay ka galeen awliyadii iyo saalixiintii ummaddii rasuulka sal allahu calayhi wasalam cid walay la kulmeenba dembi bay ka galeen marka cidda ambiyadii weliba iyaga ka dhalatay sidan u galay ma nebi maxamed bay hadhu jiideen calayhi salaatu wasalaam mise dadka muslimiinta had walay joogaanba macnaha nimankan waa kuwa muuqaalkaa leh waa kuwa xaaladooda ay taa waa digniin cajiib ahoo ilaahay ummaddan uu ka bixinayo niman ummadda yuhuudda la ydhaahdo ilaahay inooga warramayo marka naqdi bay ku sameeyeen miiaaq almuhim arrimahanoo nimankan lagu eedeeyay ilaahay uu ku cambaareeyey oo ummad kale ay gasho walow islaamba ha sheeganayse ayaa daradanaa ku dhacaysa nacdashanaa ku dhacaysa iyaga laftigooda qoladan sidan qur-aanku uu u eedeeyay ee loo nacdalay ee loo fogeeyey waynu soo marnay mararka qaarkood in la tilmaamay inuu ilaahay ka doortay cala alcaalamiin wakhti ay ahaayeen dad ummadaha laga doortay baa jiray wakhti loo gurmaday oo ilaahay rusushiisa u diray oo faraacinadii laga badbaadinayay baa jiray wakhti naxariis ay heleen oo daruuraha loo hadheeyey baa jiray nicmooyin badan ummaddii nooca ahayda in la doortayba la tilmaamay haddana waxaana oo nacdal ah ayaa ilaahay u ku ururiyay marka saa marar badan aynu xusayno ilaahay iyo addoommaha dee abtirsiima kama dhaxayse inay addoommo u noqdaan baa ka dhaxaysa markastay kastay addoonnimadaa xaqiijiyaan ilaahay way ku dhowyihin raalli buu ka yahay adduun iyo aakhiraba ammaan bay leeyihin hadday diidaan addoonnimadaa ah, oo waxa nimanka lagu cambaareeyo wixii lamida ah, ay ummaddaasi ay ku talaabsato oo dhaqankoodu noocan noqdo sida kuwaa loo nacdalay ayuunbay ummaddaa kalena u nacdalanta sifaadkan waxa alla u dhigaya halka een magacyo iyo loo raacinaynin magaalooyin iyo dhayt iyo taariikh iyo loo raacinaynin waa tilmaamo xun oo waarayo oo ummadda had walba tanoo kale laga helo halkii yuhuudday maraysa qoladay doonayaan ha sheegteene lucina aladiina min bani israa'iil calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam waxaa ilahay ku sababeeyey dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh saasaad arkaysaa waa la waxa lagu nacdalay dalika bimaa casaw macsiyaday sameeyeen dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun xadgudub bay shaqo ka dhigtay kaanuu laa yatanahawna can munkarin facaluuh xumaanay sameeyeen bay sumay deedi jirinba waxaa xumaanta la ydhahda caadi isaga noqdayoo waxay isku xariifiyaan isku ammaanaan ay ku faanaan u ahaayo markaasaa ilaahay nacdal nebi walba uu diro hal nacdal marka waa digniin arrintani digniin wey waxaa ilaahay uu ku nacdalay miiaaqii ay jabiyeen miiaaqu dee ballan baa ilaahay uu ka qaado rususha iyo kutubta lagu soo dejinayay awaamirta ilaahayna siinaya waa ballan laga qaadaya dadka aayaadkii ilaahay bay ka gaaloobeen nebiyaashii bay dileen markii la wacdiyeyna way isbakeekiyeenoo way isnasaqeenoo waxay idhahdeen quluubunaa qulf waxa wey alistihzaa bidiin alistihzaa bilmawcida dadkii wax u sheegaya iyo rusushii waaninaya waxay idhaahdeen waxba hadaalina qalbiga xidhana qalbiga iyagaa xidhan halkii qofku weelka culan lahaa halkii iqbaal samayn lahaa waxa loo sheegaya soo qaabili lahaa qalbiga iyagaa xidhan bayna ilaahayna waxa uu tilmaamay hadalkaa in loo qaadayoo bal dabaca allaahu calayha bikufrihim falaa yuminuuna ilaa qaliil wa bikufrihim wa qowlihim calaa maryama buhtaanun cadiiman maryam ah, bintu cimraan weliyaddaa ilaahay labada ummadood ee yahuudda iyo nasaarada la ydhaahdo labada aragtiyooda ay ka qaateen baa aad iyo aad u kala fog iyo labada eh, siyood ee ay ula dhaqmaan qola buhtaan cadiima ah iyo been abuurad bay dusha kaga tuureenoo waxay idhahdeen ciise kol haddii aanu ka dhalin dee ka dhashay bani aadami aanay jirin way sinaysatay bay idhahdeen subxaan kuwan kalena waxaabay idhaahdeen nebiyad baa waxay ku sheegeenba inay ilaahay tahay hadeekata labada arrimood laakiin ummaddan islaamku caqiidadoodu waa caqiido dhexdhexaada sida iyaguba dhexdhexaad u yihin xumaan lagu sheegayaa ma jire waa addoon weliyadahoo saalixadaho wanaagsanoo awliyada ilaahay ka mida xumaan oo dhan ka beriya ilaahay u hibeeye ciise bnu maryam laakiin addoon ah wanaagsan oo karaamaysan oo aan ilaahnimada xaq ku lahayn ilaahna ahayn sida laga rumaynaya saas qur ina baraya ciise bnu maryam ayay yidhaahdeen waanu dilnay manay dilin manay deldlin wamaa qataluuhu wamaa salabuhu walaakin shubbiha lahum marka sida ibnu cabaas uu soo warinayo qisadaa xaafid ibnu kaiir uu sanadkeeda saxiixa ku tilmaamayo sidii ambiyadaba dee gaaladu ay ula dhaqmi jireen had iyo jeer marka uu nebigaasi ku turqaduu ku adkaysto sheegidda xaqa iyo baahintiisa uu tanaasuli waayo mid walba waxaa lagu soo egayn jiray weerar la doonaya in kow lagaga siiyo rasuul walba saasaa lala soo waajahay marka nabi ciise calayhi salaam waxay dooneen inay dilaan isaga iyo koox xawaariyiinta ka mid ah ayaa meel galay guri bay galeen yuhuuddii daba cararaysayna halkii bay kaga daba galeen ciise wuu ogeysiiyey intii la socotay in la maagan yahay in la dilo markaa mid iyagii ka mida intii la socotay ayaa ilaahay u egeysiiyey ciise bnu maryam oo tadxiyo sameeyey riwaayadaas waxay tilmaamaysaa ibnu cabbaas laga warinayo ee markaa isaga la gaadhayo sanadkuu saxiix yahay isaga laftiisu dee kollay maqaalada noocaasa mar haddii uu aanay ahayn wax ra'yi laga samaysan karo si uunbay maaragtay sanad u leedahay isagaa codsada ciisa o warkeenna keebaa maaragtay shabaha la saaraa ama aniga caalamka kolaan u gudbayaa kee halkaygii gelaya sidii nebigaba calayhi salaatu wasalaam caliy bna abi aalib markii uu hijroonayay uu hi macawista huwooo halkaygii jiifi calina uu ka badheedhay ee uu jiifsaday halkii ilan suuragal bay ahayd seefaha lagu boobee nin dhallinyaraabaa u soo baxay aniga ayaa halkaa galaya tadxiyadaad sameeyey caalamka kole ilaahay ciise uu geeyey calayhi salaam ninkii dhallinyarada ahaa ee loo egeysiiyeyna kabobay kaga siiyeenoo way dileen oo waa deldeleen yuhuuddu saasay ku tegeen oo saa qur-aanku uu ka warramee beentooda ah ayay sheegeen kuwii kristanka ahaana tiibay ka dhaadhiciyeen laakiin xawaariyiintii muslimiinta ahaa arrintii way beeniyeen oo inay been tahay bay sheegeen dadkiina ku baahiyeen xawaariyiinta laftigoodiina markii dambe waa tii laga xoog batay la laayay marka qur-aanku sidaa uu inoo caddeeyey waxa ay dileen wuxuu ahaa mid isaga u eg ciise maryam mu ahayn shubbiha lahum waa loo shabahay mid baa loogu egaysiyo kiibay dileen wa ina aladiina kuwiibaa ilaahay uhi ikhtalafuu fiihi ciise isku khilaafay la fii shakin bay kaga sugan yihiin minhu isaga maa lahum uma sugnaanin bihi ciise min cilmin wax ogaansha ah kama hayaan biqatlihi dilkiisa xaqiiqo kama hayaan ila tibaaca van mala uunbay raacayaan wamaa qataluuhu yaqiinan dhabnimo may dilin dhabnimo umay dilin bal iska daa intay dilaanoo rafacahu allaahu ilayhi ilaahay baa xaggiisa kore u kor yeelay caalamka kore wa kaana allaahu rabbi wuxuu ahaaday casiizan xakiiman mid awood badan oo xikmadna leh wain min ahli lkitaab maa min ahli lkitaabi axad weeye macnuhu ahlukitaabka qof kama mid aha ilaa la yuminana bihi wuu rumayn doonaa ciise qabla mowtii intaanu dhimanin ka hor wa yowma alqiyaama daraarta qiyaamahana yakuunu calayhim wuxuu noqon doonaa dushooda shahiida mid markhaati ku ah xaqaa'iq baa qur-aanku ka warramaya qaarkoodna ay dhaceen qaarkoodna ay soo socdaan waa arrimo saxa oo ah sida laga aaminayo ciise bnu maryam oo ah ka duwan siday ka aaminsan yihiin yahuudda iyo nasaarada labaduba yahuudu waanu dilay kuwii nasaarada ahaana way ku afuufeenoo tiibay ka dhaadhiciyeen sidaasay qabaan markaa labada qolo ee la odhanayay yacquubiyada iyo nastuuriya oo qoladaa hore waxa ay qabaan ee la yidhaahdo yacquubiyadu ilaahay baa inala joogay intii hore bay leeyihin dabeedna caalamka kore u gudbay qoladan kale nastuuriyaduna waxay leedahay waxa uu ahaa mudduina dhex joogayoo ibnullaahi kadib haddana waa isaguna waa tegay saasay markaa labada qolaba qabaan laakiin sida ilaahay u xusay waxa weeye cabdullaahi wa rasuuluhu ciisa bnu maryam in aanay dilin wamaa qataluuhu yaqiinan bal rafacahu allahu ilayh inay maaragtay caalamka hore la geeyay markaa saasaa laga aaminaya ilaa hadda dee aad arkaysa ee baalkan karooska la yidhaahdee meel walba ku yaalla ee kiniisada iyo dee kii wato waxa uu ka turjumayaa ciisa la dilayo la deldelay sida loo kala fidiyey marka tii buu matalaya wax fara waa usuusha ay isla waafaqsan madhabaha kiristanku ayay ka mid marka yaqiinnimo umay dilinee waxa ay ismootiis buu ahaa inay ciise dileen bay ismoodsiiyeen in la qira maaha haddaba haddii maalan la qiro la yidhaahdo ciise beriguu dhintay ama taariikha laga soo bilaabo ama manhaj iskuul ha lagu qoro ama aragti la aaminsanyay ha noqotay haddii taa la yidhaahdo dadka sidaa aaminaa waxa ay burinayaan aayaadkan bay ka hor imanayaan wamaa qataluuhu yaqiinan bal rafacahu allaahu ilayh ilaahay baa caalamka kala geeyay ma dhiman weli ciise wuu nool yahay axaadiid saxiixa waxaa rasuulka kaga sugan sala allahu calayhi wasalam aakhiru zamaanka inuu ilaahay soo dejin doono isagoo aan rasuul ahayna ciise ah diinta nebi maxamed iyo qur-aankan wax ku xukumaya aanu ogolaan doonin waxaa lala meeraya saliibka saliibkuu jajabin doonaa saliibkan meel walba ay la ordayaan doofaarka adhiga u ah ee reeraha saliibku ay cunaana isagana yaqtulu khinsiir waa dili doonaa waxaanu aqbalaynin waxa la yidhaahda cashuurta cashuurta had iyo jeer laga qaadi jiray nimankaa gaalada ana iyagana waa joojin doona walaa yaqbalu ila alislaam islaamunbuu aqbalayaa sidaa isagoo dhulkiisugu hagaajiyey oo dajaal cawarna khaarajiyey ayaa wakhtiga ilaahay u iman doona ee awliyadiisa uu meesha ka kaxaynayo marka saasaynu rumaysannahay in ciise bnu maryam isagoo uu soo degi doono oo aan rasuul ahayn waa ay risaaladii waxaa soo khatimay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa khaatam wain min ahli lkitaabi ila layuuminanna bihi qabla mowtihi wa yowma alqiyaamati yakuunu calayhim shahiida culimmadu aayaddaa marka ay fasirayaan laba tafsiir bay mariyaan laakiin ka aad mooddo inuu xagga macnaha ku siyaar waadix yahay waxa weeye wain min ahli lkitaabi ay maa min ahli lkitaabi axad ahlukitaabka mid kama mid aha ilaa layuminana bihi qabla mowti ciisuu rumayn doonaa intaanu ciise dhimanin ka hor ciise markuu akhirsimaanka yimaado ciddii uu la kulmee kuwa ahlukitaabka ka mid ah. mid waliba ciise wuu rumayn doonaa intaanu dhimanin ka hor ayaa markaa lagu fasiray qolyaha qaarkoodna waxa ay ku fasirayaan ahlu kitaabka mid waloo ka midiiba marka uu dhimanayo ayuu xaqiiqada dareemi doonaa ciise inaanu ilaahay ahayn ina ilaahayna ahayn laakiinuu adoon ilaahay yahay ayuu xaqiiqada dareemi doonaa wakhtigaasuu rumayn doonaa laakiin waa rumaynaan waxba u anfacayn ibnu cabbaas waa sida uu isagu qaatay ahlukitaabka haddii ay cidi soo gaadho wakhtiguu ciise soo degaya intaanu eh, dhimanin ciise ka hor qabla mowti qabla mowti ciisa intaanu ciise dhimanin ka hor ayuu kaasi rumayn doonaa kadib markuu ciise diido wixii karoosta sitay iyo wixii kufriga iyo gaalnimo ku baaqayay markuu diido wuu rumayn doonaa wa yowma alqiyaamati yakuunuu calayhim shahiida maalinka qiyaamahana markhaati buu ku noqonaya sida rususha mid waliba ugu markhaati kacayo wallahu subxaana wa tacala aclam